alxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa aalihi waasxaabihi waatbaac aynu maraynay kitaabu lbeec waxaynu joognay sideedaad fi shufcati labaysiga gudihiisay umaadata kelimatu shufca ah waa labaysi laba nin oo waxislo lahayd baa mid qaybtiisii gatay wuxuu midkaa meesha ku haray xaq u leeyahay wixii saaxiibkii u qaatay inuu ninkii guriga la soo wareegay inuu u celiyo isagoon qalbi dhowrin meeshiina uu qaato sida iman doonta ama shuruudeeday ku iman doonta idan subxu waa labaysi ninkan qaybtii hore guriga uu lahaa ayuu markii labaad isagana qaybtii labaadna wuu ku labaystay almaadatu thaamina maadadii sideedaad fi shufcati labaysiga gudihiisii bay u maado tahay wa xakaamihaa axkaami subca rabaysiga xukumyaalkiisa awalan tacriifuhaa subcadii si loo fahmo tilmaan guud oo subcadii koobta ayuu shiikhana siiyey tilmaan guud ahaaneed koobtana shufcadii lagu fahmo ashufcatu hiya aakhadu shariik labadii wax wada lahayd midkood inuu qaato wey xisata shariikigii kii wax la lahaa qaybtiisa allatii qaybta uu baacaha shariiga galay buu qaadanaya wuxuu ku qaadanayaa bisamanihaa lacagtii saaxiibkiis uu ku gatay lacagtii buu dhiibaya aladii saman uu baacaha gobolka ku galay bihi samanka macnaa ninkan iyo ninkan guriga ways lalahaayeen marka qaybtu lahaa buu ninkan gatay lacagtii buu qaatay waana iska tegey ninkan cusubaa ku soo biiray ninkii oo gurigii la yeeshay halihii lacagee laga qaatay yuqasban canhu u naqaa gurigiina isagaa isku darsanaa diintaa taa u bannaan marka horeba hadday wax isla lahaayeen labadoos midkan inuu midkan markuu qaybtiisii baacu rabo inuu isaga khiyaar geliyay ahayd oo yihi aniga lacagaan u baana kolkaa uu kanu celiyo haduu yeeli waaye kan diintii baa u banaysay ashufcatu labaysii waxaa la yihaa iyo shufco akhdu shariik kii shariiga ahaa qaadashadiisa xisata shariikihi kii lalahaa qaybtiisii uu qaato allatii xisada ahaa shariigii xisada gaday wuxuuna ku qaadanayaa bisamanihaa lacagtii uu ku gaduu ku qaadanayaa dhiibaya aladii faman uu bacaha xisaabta ku gaday bihi famanka waaxkaamuhaa sufcadii marka taxriifkeedii ka gadaan axkaamay leedahay hiya axkaamtii waxaa weeye marka koobaad hubuutuhaa shufcadii sugnaanteeda sharcan diin ahaan ay ku sugnaatay waa in waxa diinta uu ku salaysan yahay oy diinta islaamka waxaan qabto habatat ishufcatu labaysigii sugnaatay biqadaa-i rasuuliillah eebba weyne rasuulkiisa xukunkiisa xukunkaas sababtiisay ku sugnaatay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi cala rasuul wasalama nabadgelya allaha badiyo bihaa bishufca uu shufcadii nabiga xukumay faqad ruwiya waa la wariyey fi saxiix xadiid fayow gudihiisa ah can jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaah xaggii laga wariyey radia allaahu canhuma dal waxaa jira jaabir iyo adoogiis laba saxaabi wey labadiiba in loo duceeyaa la raba radia allaahu canhuma canubaa ii qoran jaabir iyo cabdillaahi beebaweyne xaggooda ha ka raali noqde waxaa laga wariyey qowluh jaabir inuu yihi qadaa rasuuluullah eebba weyne rasuulkiisiibaa xukumay sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyeed bishufcati lalabaysuu nabiga xukumay fii kulli maa kii dhammaantii gudihii yanqasimu qeybsama wax la wada leeyahay oo qaybsami kara laakiin fa idaa waqacat ilxuduudu sohdima hadday dhacaano <coughs> labadan qofsoodimay leeyihin suurifaati iduruqu waddooyinkiina waa la kala duwo gurigaana wada gaaroo looga soo galo oo looga buxu leeyahay guriga kalena wadda looga galoo looga buxu leeyahay idan meeshaasi jaar ayay labadii qof noqdeen wax isuguma jiraan jidadkii waa u qaybsan yihiin soodimi iyo xuduudii waa kala leeyihiin wax la wada leeyahay maaha taasoo kale darisaa la yidhaahdaa idan darisnimo waxma lagu shufaysan karaa masamaya khilaafun bayna alfuqahaa fuqahaa ulmuslimiin haddii meeshii jiwaarka laba nin oo isag degan haddii mid uu gatay gurigiisii jamhuuri waxay qabtaa shufca inayn sugnaanaynin culamada qaarna waxay leeyiin dariskiina waa ku sugnaanaysa laakiin waxaa loo badan yahay mar hadday daris tahay inay shubco sugnaani sababta waxa weeye shubcadaa loo jireeyey dafcan lidarar markii ninkaa ninkaa cusub gurigii uu la yeeso in dhibaata meeshaa ka timaada baqdin laga qabaa shubcadii loo baneeyey laakiin hadday laba daris yihiin oo xuduudkiiyo soodimihii iyo gurigii iyo maraafiqdii ay kala leeyihiin waa daris dhibku waa yaraanaya fa idaa waqacat ilxuduudu soodima hadday dhacaan wa surifati turuqu geedkii la kala duwo falaa shufcata shufca ma jirto xadiidka mutafaqun calayhi muslim iyo bukhaari baa wariyey idan intaas waxaan ku ogaanay e shufcadii sugnaanshadeeda laba laa tahbutu shufcatu labaysigii ma sugnaato ilaa fii maa kii ma ahaane huwa isagaba qaabilun aqbala lilqismati qaybin waxaan ahayn kuma sugnaatay ee fa in kaana hadduu yahay shaygan isagaa kayra qaabilin midaan ogolaynba bilqismati in la qaybiyo maxaa ka mida kalxamaamaati wey waaladxiyati oo kale wey albaabadii iyo waxaas waduuri dayiqati aqaladii yaryaraa waxaasoo kale hadday yihiin falaa shufca shufca ma jirto liqowlihi u daliila hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi fiimaa yanqasim laa tadbutu shufcatu ma sugnaato ilaa fii maa huwa qaabilun lilqisma qaybsami kara maahe wax kale fain kaana hadduu yahay shaygii khayra qaabilin midaanan ogolayn lilqisma kalxamaamaati walasxiya albaabadii iyo xamaamaadkii iyo waduuri dayiqa aqaladii yaryara ciidigaa falaa shufca shufc ma jirta liqowlihi sala allahu calayhi wasalama uu yihi fii maa yanqasim bay shufcadii ku sugnaataa saddex laa tadbutu shufcatu shufca ma sugnaata fi lmaqsuum shay la qeybiya aladii ki duribat xuduuduhu soodimihiisii la sameeyey wasurufu turuquhu wadooyinkiisii la kala duway liqowlihi baana u hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi faidaa waqacat ilxuduudu soodimihii hadday dhacaan oo la kala soodiman yahay waxba iskuma jiraan wasurifat iduruqu wadooyinka haddii la kala duwo falaa shufcata ma jirto waliannahu bacda alqisma qaybka gadaal baa yusbixu shariik ninkii shariigaa wuxuu ahaanaya jaaran daris walaa shufcata liljaar darisnima wax laguma shufayso calaa saxiix wej kalaa jira oo muqaabilu saxiix wuxuu leeyahay darisnimadiina waa ku sugnaanaysaa laa shufcata afar labaysi ma jirta fi lmanquuli wixii guurguurayay gudihiisa maalka laba u qaysama caqaar iyo manquul caqaar waxaan dhaqaaqayni sida beerta oo kale ceelka oo kale daarta oo kale shufco meelahaasay imanaysaa ama wixii manquula dharkoo kale xayawaankoo kale waxaasi shufca kuma sugnaato laa shufcata shufca kuma sugnaato fi lmanquul fi lmaali lmanquuli xoolaha guurguura ka siyaabi dharkii wey walxayawaan xoolihii noolaa wey wainamaa wax kale maaha hiya shufcatii fi lmashaaric hiya shufcatii fi lmushaac wixii la isla leeyahay gudihii bay ku sugnaatay min ardin dhul ah wamaa kii an yatasilu la xiriira bihaa bilardi dhulkii la xiriira min binaain dhismaa waqarsin tallaala kanay ku sugnaataa wainamaa wax kale maaha iyo shufcadii fi lmushaa kii layslalahaa gudihiisa ayay ku sugnaato min ardin dhula iyo wamaa kii yatasilu la xiriira bihaa ardadii min binaain dhismaa waqarsin beer la tallaalaya id laa wax dhibaataa yutasawar la suuraysan maayo maca kayri alardi dhulka waxaanan ahayn mici dhibaata ma jirto iyo wamaaki yatasilu la xiriira bihaa ardadi oo fa yurfac dararkii markaa la kor yeelo bisufcati labaysi shan muddo kooban buu leeyahay ninkan shafiica ee xoolahan soo labaysanaya hadduu wixii ogaado maalmo u kaadiyo kolkii maalme la joogaa kadib uu yidhaahdo haddaan shufcaysana ayaa laga yeeli maayo allaahuma hadduu maqan yahay oo kolka dhacay buu maqnaa inkastaaba ha maqnaadee goortu yimaaday u bannaan tahay laakiin shufcadu waa cala alfaw waxaa la rabaa si deg dega inuu wixiina isaga bixiyo ulana wareega dhulkii yasqudu waxaa dhaca xaqu shafiici kii wax shufaysanayey xaqiisii bixuduurihi joogidiisa sababteed buu ku dhacaa alcaqda beeca la guntayay uu joogay aw amase hadduusan goobta jirin bicilmihi ogaashadiisii bilbayci in wixii la gaday uu ogaaday walam yutaalib uusanna dalban bishufcati labaysigii xataa madad ilaa ay tagtay muddatun qadar wakhti ah maalmaa tegey maxaa u daliila lixadiidi ashufcatu labaysiga liman waasabaha ninkii boodoo kaca ah, oo markuu baaca maqlaba booda ayay u sugnaatay laakiin ninkii baaci maqlay ee iska deganaa ee qabooba hadhow xiisad inay ku soo kacdo oo waktiha kadib u shufcadii jariyo maya yasqudu waxaa dhacaa ah xaqu shafiic xaqiisii bixuduurihi bisababi xuduurihi joogidiisa sababtaad buu ku dhahaa alcaqda beecahdii la guntaayay uu joogay aw bicilmihi ogaashadiisa uu bilbayci ogaaday walam yudaalib uusanan dalbin bishufca labaysigii xataa madad muddatun ilaa muddo ay ka tagtay fii xadiidi ashufcatu liman bay u sugnaatay labaysigii waa sabaha shufcada kusoo boolay waa xadiid ashufcatu labaysigii ka dabar la furay la mid tahay oo dabar haddii la furay neefkii waa la dhaqaaqaya kolka markii dabarka la furayo qofkii la taagan neefkii waa ceshan karaa marka waxay lamid tahay xarig la furay macnaa deg deg bay u baahan tahay isna waa xadiis labaad daciifa ah ha noqdo ibnu maajax waa wariyey ashufcatu labaysigii ka xalil ciqaali dabarka furidiisii ayay shufcadu mid tahay ilaa an yakuuna inuu shafiicba yahay maahaane haa'iban mid maqan cinda alcaqdi kolkii beecan la guntaayey ayuu maqnaa goordan buu yimid fa ina lahu shafiici wuxuu leeyahay alxaqa jid buu ileeyahay fi lmudaalabati dalbashadii bihaa shufcadii la dalbo walow bacda siniin guyaal kadib ha noqoto awilatin tasqudu shufcatu shufcadii waa dhacda fii maa kii gudihiisa idaa waqafa almushtari kii gatay hadduu waqfo mashtaraahu wuxuu gatay aw wahabahu hadduu hibeeyo doogu bixiyo aw tasadaqa bihi hadduu sadaqayso waxa weeye ninkii gatay ee lacagta qaatay kulamaba degin ilaa inuu kula degaa dhibkeedii laga baqaayey mar alla markii gurigii uu gatay qaybtii saaxiibka uu lahaa wuu waqfay muslimiinta iyo masaakiinta iyo dalabatulcilmiga yuu ku waqfay ama hibiye deeq buu u bixiyey ama wuu sadaqaystay kolkaa wej khayruu ku bixiyey soo labaysan maysid marka sababta wejkaa khayrka wax ku yeelima awal waxaa laga yaabanaa haddii lagula dego oo caruur iyo bilcaan iyo reer iyo laysu keeno inay halkaas dhibaato kaaga timaata dhibaatadaasee lala dagaalamayey kolkaa wej khayri ah yuu ninkii meeshii ku bixiyey waad ka safraysaa marka tasqudu shubhatu shubhadii waa dhacdaa labaysigii fii maa idaa waqafa almushtari kii gatay ee guriga lasoo wareegay hadduu waqfo mashtaraahu wixii uu gatay beertii iyo gurigii iyo ceelkii aw amase wahabahu hadduu liajli illaahi tacaala u bixiyo aw tasadaqa bihi haddii wixii u gatay u sadaqaysta wey id subuutu shufcati labaysiga sugnaanshadeedii macnaahu waxa wey ibtaalu haadihi lqurab eebba u dhowaashadaa ninkan uu sameeyey baa la burinaya taa lama ogoola hubuutu shufcati labaysiga sugnaanshadiisa macnaahu waxaa wey ibtaalu haadihi lqurab eebba u dhowaashada uu ninkan sameeyey ayay shufcadu burinaysaa wa tasxiixu lqurabi eebba u dhowaashadii in la saxiixiyo ayaa awlaa ka dhow ama ka fiicnaan badan min ihbaati subcati subcadii sugideedii allatii shufcada laa yuqsadu minhaa aan loola qasdaynin samafal iyo ajri kuma jirin qasadkeedii muxuu ahaa ilaa rafcu daraarin dhibaato ayaa la malaynayey koryeeliteeda madnuunin aan muxaqaq ahayn waxaa laga yaabaa ninkii kula lahaa guriga inuuba qaablaaba ahaa kanuu ka gatayna ku asagii dhaamaba uu yahay kolkaa inuu ninkii ka xumaado waa wax madnuuna ee la malaynayey kolka dhibaato aan muxaqaq ahayn ee male ku jirta hirgelinteeda ee u la hirgeliyo ayaa ka qiimi badan wa tasixu lqurabi ee u dhowaasho la saxiixiyo ayaa awlaa ka wanaagsan min isbaati shufa shufca sugideed allatii shufcada an laa yuqsadu looga qasday minhaa shufcada ilaa rafcu daraarin dhib koryeelidii madnuunin la manaynayaan muxaqaq ahayd ee aan la hubin toddoba lilmushtari kii gatay wuxuu leeyahay alkhilna dheef buu leeyahay wanama siyaaduu leeyahay almunfasil ee meesha ka soocan mithaalkii fa buniya haddii la dhiso ama fa in bana ninkii meesha gatay baa dhisay aw karasa beerbay ahayda ugu tallaalay fali shafiic wuxuu leeyahay tamalukuhu waxaan dheeraada ninkan uu sameeyey inuu hanto biqiimatihi imigiisii inuu bixiyo oo uu yihaa geedihii aad tallaashay waxaa laga yaabaa beeca inuu dhacay ninkaanoo maqan kiina markiiba wuxuu yeelay gurigiina dabaq yuu saaray buu sii abuuray hadhow buu kii yimid ninkii oo kharay cusub geliyey wax dheeraadana ku daray labaa u bannaan waxaas dheeraadka aynu ah qiimigay joogaan akhyaar baa qiimaynaysa qiimigii buu dhiibaya waa qaadanaya haddii kale oskii qiimigii diido way iska fufujinaya laakiin wixii buu bixinayaa lilmushtari kii gatay wuxuu leeyahay alkhila wixii dhaafa iyo wanamaa wixii ziyaadaa almunfasilu ka soocan fa in banaa hadduu wax dhisay aw harasa uu wax tallaalay falishafeici wuxuu leeyahay kii guriga lahaa tamalukuhu binihii iyo qarsigii inuu hanto biqiimatihi qiimiga uu jooga uu ku hanto aw amase qalcihi inuu fujiyuu leeyahay maca hurmi naqdi jijabinta kharashkeedii isagaa bixinaya idlaa laa darara dhib laysu bilaaba ma jiro oo kii horaa bilaabay walaa diraara dhib laysu dhibaana ma jirto sideed uhdatu shafiic shafiica ah ogaantiisii cala almushtari kii gatay korkiisa iyo wa cuhdatu lmushtari kii gatay ogaantiisa cala albaa'ici kii gatay korkiisa fa shafiicu ninkan guriga u haray yudaalibu lmushtari kan mushtarkaa ayuu ka dalbanaya oos leeyahay qaybtaadii lacagtaadii qaada qaybtiina ii dhaaf waalmushtari mushtarkiina yarjicu cala albaayici kii ka gadu ugu noqonaya fii kulli maa kii kulligii yatacallaqu kuwa ku saabsan bimaa wajabad fiihi shufca markaa ninkan shafiicaah ninka gatay buu dalbaya uu leeyahay waxaana qada wixiina ii dhab midkaan isaga mushtarkaana kii baaya iska gatay kiibuu isna wixii ugu noqonaya saanaa markaa laysu raatanaya cudatu shafiic shafiica waa kii guriga u haray cala buu ahaaday kii gatay korkiisa ayuu wax ku yeelanaya dalbanaya oo hadal iyo jid ku leeyahay amaa kan mushtarka ayuu ku leeyahay wa cuhdatu lmushtari mushtarka arrimihiisana cala albaayici kii isaga wax ka beeciyey korkiisuu ku leeyahay oo fa shafiicu ka guriga u haray yudaaribu lmushtari ka guriga gatay ee lasoo wareegay buu dalbaya walmushtari kii guriga gatayna yarjuu cala albaayici kii ka gadee tegey ayuu ugu noqonaya fii kulli maa shay kulligii yatacalaqu ku xariirsan oo ku dhegan bimaakii ay wajabad waajibtay fiihi gudihiisa ashufcu caqaartii wey meertii colkii gurigi sagaal xaqu shufca ninkii guriga sii degnaa waxaan sheegnay wixii la gaday inuu la wareego inuu xaqu leeyahay laakiin hadduu gato xaqaas isaga la siiyey oo mid kale uu yiraa orado ninkaasaan shufco ku leeya adiga ka shufcayso oo adiga deg ama hadduu yidhaahdo waan hibeeyo adaanku siiye xaqi taa lama ogola meeshaan shufcada waxaa loo jideeyey dhibaato ka cabsashay ahay kolka adigiina dhibaato abuurtid lama ogola sida adigiiba dhibkii lagugu diiday ayaa cadaaladda islaamka laa tadlimuun walaa tudlamuun adna wax dulmin adna yaan lagu dulmin laa darara walaa diraru xaqu shufca shufcada xaqeedii laa lama gato oo ninkii guriga u haray isagaa shufcada xaqule mid kale inuu yaha ka soo gada maya walaa yuuhab deeqna looma bixiyo inuu mid kale yaha waa ku siiyey fafalaysa maaha liman qofkii wajabad ay u waajibtay lahu ruuxaasi ashufcatu qofkay u waajibtay an yabiica inuu gado maaha xaqahu xaqii shufcada fiiha fi shufcati uu kulahaa inuu gado male aw yahibahu inuu hibeeyo xaquu ku lahaa liaakhara nin kale uu hibeeyo xaqu male id baycuhaa subcadii oo la gado aw hibatuhaa deeq loo bixiyo munaaqidatun waxay burinaysaa lilkaradi muraadkii alladii karadka shuricad loo jideeyey lahu karadka ashufca shufcadaba loo jideeyey wahuwa karadka loo jideeyeyna dafcu darar dhib reebidii wey can ishariiki shariigii baa dhib laga reebayey halkaa maadadii sideedaad ee shubhada ku saabsanayd baa dhamaatay almaadatu saasixa fil liqaala iqaalaynu uga gudubnay iqaalo waxaa la yihaa saabin bay culimmadu ku laqadhabi jirtay saabin waxaa weeye laba nin baa wax kala gadatay markii wax la kala gatay oo aan khiyaaru shardina la xirin khiyaarulmajlisna dhammaaday baa mid shallaayay oo yihi beecakan inaanka noqdaan jeclahay waxaa u bannaan kii kale inuu midkan saabiyo samafal wey ajri iyo xisaan khayrkii dadka la faray ka mid tahay inuu yidhi haddaad ka qoomamootay anaa waxay ku celina marka iqaalawaata almaaddatu taasica maadadii sagaalaad fil iqaalati saabintii gudaheedii ayay u maado tahay awalan marka koowaad tacriif waa tacriifu liqaala saabinta tilmaanteedii wey aliqaalatu saabin waxaa la yihaa hiyo faskhulbayici dhaci oo la fasakha wey iyo watarkuhu dhaci oo laga tago waridu thamani lacagtii la naqo ilaa saaxibihi saaxiibi thamani lacagta ninkii lahaa gadaal loogu naqo wasilcati waradi silcati badeecadiina la naqo ilaa baayicihaa baayici silcati badeecada qofkii gaday loo naqo idaa nadima hadduu qoomamoodo axadulmutabaayicayn labadii wax kala gadatay mid ahaan ayaa ka qoomamooday aw kilaahumaa labadaba baaxibay ka qoomamoodeen kolkaa in laishsaabiyo laysuma fasama falo oo markaa beeci la jebiyo nin walba wixiisii qaato waa tahay qaalow tacriifteedii aliqaalatu saabintii iyo faskhulbayci beeci oo la joojiyo iyo wa tarkuhu tarkulbayci beeci oo la dhaafo aan la fulinin la dhaafo laga noqdo waradu raddu thaman lacagtii naqideeda ilaa saaxibihi saaxibi thaman lacagta qofkii lahaa loo naqo wa silca waradu silca badeecadiina la naqo ilaa baaicia baaici silca badeecada qofkii gadanayey qofkii loo naqo idaa nadima hadduu qooma moodo axadulmutabaayicayn labadii wax kala gadatay midkood aw kilaahumaa hadday labadiiba qooma moodaan ayaa la celinayaa isoo celintahu laba xukmuhaa xukunka iqaalada mustaxabu wey tustaxabu waxaa la jeclaystay aliqaalatu saabinti cinda talabi axadi ilmutabaayicayn labada wax kala gadatay midkood hadduu dalbo lahaa liliqaala saabintii iyo baaqi ka noqoshadii beeci ka noqoshadii hadduu dalbo liqawlihi qowli nebi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalama eeba weyne nebiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya uu nabiga yidhi man aqaala qofka saabiya u samafala musliman qof muslima bibaycatahu baycatahu beeciisii ku saabiya aqaala allaahu casratahu isagana simbirraxadiisba eeba saabiya aljazaau min jinsi alcamalu qofkan ilduufay ee beecuusan ka fiirsan ku dhacay ka gadaalna qoomamooday haddaad asturtid oo wixiisa u naqdid adigana eebbaa simbirracooyin iyo gafaad gashay ku asturayo abuu daawuud ibni maaja iyo xaakim baa intaba wariyeen xadiidka mana qaala qofka astura ee saabiya musliman qof muslima baycatahu baacu la galay ku saabiya aqaala allaahu eebbaweyna saabiya casratahu simbirraxadiisahu wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man aqaala qofka saabiya astura naadiman qof qoomamooday aqaalahu allaahu ilaahbaa isna astura yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda ajri bay yeelatay kolkaa waxay noqotay min baabi tacaawun cala albiri wataqwa khayr bay noqotay wafcalu lkhayra lacalakum tuflaxuun khayrkii inla falo in la fala laysfaray bay ku darantay wa qowlihii sala allahu calayhi wasalama man aqaala qofka astura naadiman mid qoomamooday aqaalahu llah eebaa astura yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedi saddex axkaamu haw axkaamteeda ilaa saddex qodob bay gaaraysa axkaamuhaa axkaamu liqaala saabinta xugumyaalkeedii axkaamu iqaalatihiya kow ikhtulifa waa laysku khilaafay halil iqaalatu saabintoo beeci la guntay laga noqday tuctabaru faskhan ma bedelid baa doorinba lilbayci alawali beeci hore la fasakhay miyaa aw hiya baycun jadiidun miyaa walow waxaa la yihi waa siday u muuqata waa fasakh beeci hore la guntay baa fasakh lagu sameeyey nina lacagtiisii buu qaatay nina badacadiisii buu qaatay idan waa beeci hore la joojiyey iyo maya markii ay iswaafaqeen ilaa beeci hore waasacay nin walbana waxaan me wixii kaluu milkiyey waa ka milkii guuray idan marka dambe isla raadli noqdeen in ninba wixiisii loo celiyey waa beec labaad beec labaad weeyo kolkii beecii hore guntamay nin la arkaba wixiisii waa ka milkii guuray wixii labaaduu milkiyey markaan dambe lagu kala noqday ee nin walba wixiisii hore u noqdeen beecu subul markaa labada suuraba oo muuqata saa daraaddeed bay aimadii isku khilaafeen ikhtala ikhtulifa waa laysku khilaafay haliliqaalatu saabintii laysi saabinayay tuctabar ma waxaa loo tixgelinaya inay faasqan doorin tahay lilbayci ilawali beecii horeo la jebiyo la dooriyey keliya miyay ku eg tahay aw hiya iqaaladu baycun jadidun miya dahaba waxaa tegay ila alawal inay fasak tahay imaamu axmed washaafici waa abuu xaniifa ku tegey oo waxay qabaan beecii horee guntamay ee asaxay unbaa la buriyey dabadeed ninba wixiisiibuu qaatay xaqdii labaad maaha wa ila thaani inay beec labaad tahay oo wixii hore beeci hore waa asaxay nin walbana wixii dambe ayuu milkiyey wixii horena waa milki guuray idan marka dib laysugu celiyo beec labaad wa thaani inuu beec labaad yahay baa maalikun imaamu maaliku tagoos qaba raximahumullah aimada dhammaantood iyo wixii muslime dhintayba kolkaa wixii ka yaala mabiicii ayaa lagu saabinaya lagu celinaya haddaadan abaalku qabin waa dhammaatay tajuusu liqaalatu saabin baa banaan in halaaka hadduu halaagsamay bacdulmabiici mabiicdii qaarkeed filbacdi ayay ku banaan tahay albaaqii haray intii haraa laysku saabinayaayo loo naqaayaa ninkii qoobamooday intii halaagsantay la gudi maayo saddex waxaa wey laa yajuusu ma banaana fil iqaala saabintii waxaanan ku banaanayn an yunqasa hamanu lacagtii in la dhimo aw yaziid in lacagtii wax lagu daro waa wax soomaalida taqaana midaano waxay yihahdaan qof markuu qoomamoodo waaya wixii waa ku celinaya becfur baad bixinaysaa bay yidhahda becfur oo haddii wixii aad gadatay boqol riyaal qiimigiisu joogay labaatan riyaaloo becfuran kaa reebaya sideetan baa ku naqaya wax wax banaan maaha iqaalada aha qofkan boqolkiisii baa la siinaya wixii mabiic ahaa isgatayna waa laga qabanaya wixiisoo kaamila waa loo naqaya in wax loogu darana maya hadduu boqol riyaal wax ku gatay in boqolkii labaatan loogu daraa la yeeli maayo shaqaaladu waa sidee waa daacii horee dhacay isagoon wax lagu darin oo waxna laga dhimin sidii lagu kala noqdo wey laa yajuusu ma banaana filiqaarati saabintii waxaan ku banaanayn ayunqasal samanu lacagtii in la dhimo aw yaziid inuu lacagtii kordhiyo wa ilaa haddii lacagtii la dhimo ama la kordhiyo falaa iqaala waxaase iqaalaba lama yira wa asbaxad waxay noqotay iqaaladii fiina idin kolka lacagtii la dhimo ama wax lagu daro baycan jadiidan bee cusub bay noqotay ay tajrii dareeri calayhi beeca cusub korkii axkaamulbayci intii beec xugum lahaa ayaa ku dareeri bikaamilihaa kaamililaka axkaamtii beec oo dhan min istixqaaqi shufca shufca mudashadii waishtilaati ilqabdi guddoon shardintii fi wixii xuntaa wamaa ilaa daalika waxa iyo wixii lamida min siiqi min siiqati ilbeec beeca siiqadiisiya iyo waqayra wuxuu dhan baa imanayo bee cusub bay arrintii noqotay iqaala waa ka baxday wailaa falaa iqaala waxaadii lacagti lagu daro ama wax laga dhigo iqaala ma jirto wa asbaxad iqaaladii waxay noqotay u gadoontay xiinaidin horta lacagta la kordhiyo ama la yareeyo baycan bay noqotay jadiidan ur sugo tajri ay dareeri calayhi beeca cusub korki axkaamulbayci beec xugumyaalkii baa ku dareeri bikaamilihaa dhammaanteed min istixqaaqi sufca sufcadii mudashadeediia iyo washiraadi ilqabli guddoomi shardintii fitxaa wixii rabawiyaada wamaa ilaa daalika waxayo wixii lamida oo min siiqati ilbeec beec siiqadii kamida iyo wahayri halkaa fasalkii saddexaad baa ku dhammaaday alfaslu raabic fasalkii afraad fii jumlati cuquud wax la gunta wadartood ayaa fasalkan afraad ku saabsan yahi waxaa weeye cuquud tiro badan oo beeci ah laakiin noocyo badan ayaa fasalkan afraad gudihiisii la soo aroorinaya alfaslu raabicu fasalkii afraad fii jumlati cuquudin caqdiyaa la gunto wadartood gudaheed yuu u fasal yahay wa fiihi fasalkan afraad gudihiisa waxaa ahaana hamaani mawaad sideed maado ayaa soo arooreysa alfaslu raabic gudihiisa almaadatu luula maadada u horeysana fi shariika shariikadii ay ku saabsan tahay alif mashruuciyatuhaa waxaan wax laysla yeelana ee shariika la yihaa jidaynteedii ashariikatu wax isla yeelashadii mashruucatun waa la jideeyey biqowliillah eebba weyne hadalkiisaaba lagu jideeyey tacaalaa eebba korahaye uu yihi fahum awlaadulumki wey mid hadduu yahay sudus buu qaadan lahaa hadday ka bataan fahum shuraaka waxay habar dhashay waxay wadaagayaan fii huluusi hulus bay isla wadaagayaano yastawii fiihi rajulu walmaratu baa ekaysanaya ma kala badsada waa khasaa'ista lagu yaqaan waladaa umka markii baabul faraa'id la joogo arrimaha lala wadaagin buu waladaa um ku leeyay awalan qof qofkuu ku soo dhowaaday lama dhaxal galo qof qofkuu ku soo dhowaaday oo joogaan ma cidhiiriyo lama dhaxal galo calaa sabiili ilmithaal mayd baa dhintay waxaa wada jooga aabihii iyo walaalkii walaal meesha iman maayo limaada waxaa weeye ninkii aada meydkan ugu soo dhowaatay ilaa midkaan meydkiiy walaalkii iyo xariiriya aabbaa isu keeni sooma marka aabbihii baaba jooga la dhacgeli maysidu sidaasoo kale wiilkaaga wiilkiisii oo kale maya qofna qofkuu ku soo dhowaaday osraqda ugu yimid lama dhaxalgalo allaahumma ilaa walad umahan waladaa u meydkaan hooyii ugu soo dhowaaday hooyadii oo taagan buu dhexalkii galay hooyadii oo taagan ayuu waladaa um dhacalkii galayaa kow laba waladaa um hadduu midka batoos laba noqdo sulud bay wada dhaxlayaan suludkaana waxaa simanaya dadgoodiiyo labadkooda waxaa halkaa ku jabtay qaacidadii lidakari mithlu xawlin unsayay hadday laba aabbo wadaaga yihiin ninka lab wuxuu leeyahay tadhadig labadeed dheef buu leeyahay waladaum waa khilaafay fahum shurakaau fii sulusi baa u daliila suluskii bay wadaagayaan oo gabadhiiy wiilkii waa simanayaan idan waxyaalaha u gaarku waladaa um leeyahay fahum shurakaau fii sulusi taasaa sharikadii u daliila in wax liisla yeelan karo waxaa kaloo u daliila wa qowlihi eebbaweyne hadalkii uu yihi waina kahiira in badan oo min alkhulaaa alkhulaaa waa shurakaa dadkii wax isla yeeshay layabqii waa dulma bacduhum qaarkood calaa bacdin buu dulma kolka inta sharika la samaysto oo wax laysla yeesho inaan dulmi iyo dhibaato dhicin ma dhici karto waina kahiiran in badan wax yar baa baxayo qaliila qaliilkaana istidnaha lagu bixiyey waina kasiira min alkhulaasaa layabqii bacduhum calaa bacdin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalicaati wa qaliilu maa hum kuwaas waa yaryihiin dad iimaan iyo alla ka cabsi iyo taqwa ka badatay usan qofna ogolayn inay u qarsoomaan ama u sibqaan waxaan xalaal ahayn kuwaasoo aada u yaro si loo helaa yar kolkii qur-aanku soo degaayey baa la yihi maa hum kolka maanta aqalu qaliilin dadkii aad uga fogaaday waina kafiiran in badan oo min alkhulada dadka wax islale kamida ayaa la yabqi bacduhum qaarkood dulma calaa bacdin qaarkii kale wa macna alkhulada ashurakaw wa biqowli rasuul rasuulka qowlkiisiina sharikadii waa lagu jideeyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuu yihi yaquulu llahu xadiidkii qudsi buu noqday eebba weyne wuxuu leeyahay tacaalaa koraxaye ana haalisu shariikeyn baa eebba yiri labada wax isla yeelatay baan saddex ku ahay oo shirkadii in rabbi raalli ka yahay way fiican tahay oon dadku bani aadamka kala maarmin oo xoogga iyo xoola iyo maskaxdaba in laisku daray ku fiican yihiin kolka waa mubaarako eebba baarigayo wax isku darsigii iyo wax isla yeelashadii markaasaa eebba yiri waa tashriif oo kale labada wax islalaan saddex ku ahay shardi bay leedahay maa lam yakun hadduusan dhagrin axaduhuma labada shariig midkood saaxiibowka kale hadduusan ka kala dhagrin anigaa saddex kuwa marka taayiir iyo tawfiiq iyo barakay helayaan hadday toosnaan ku socdaan laakiin toosnaan ku socodkii baa tuka cad oo kalaa oon la helin ana haalidu shariikeyn labada wax isla leh baan saddex ku ahay maa lam yakun hadduusan dhagrin axaduhumaa labada shariik midkood saaxibahu ka kale wax lale waba uu leh hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi yadullaahi eebbaweyne gacantiisii ala shariikeyni labada wax isla leh korkood bay gacantii eebba ahaatay maa lam yatakhawana haddayan isdhagrin yadullaahi eebba weyne gacantiisiiba ala shariikay labada wax isale korkooda haatay maa lam yatakhawana haddayan isdhagin intaa waa mashruuciyadeen tacriifuha shariikaa la tilmaamay ashariikatu hiya aya sharikatna laba inay wadaagta wey iyo fa akhar laba wax ka badan fii maalin xoolo gudihiibay bay wadaagayaan istaxaquuhu ay xoolaha muteeno biwanaatatin dhaxaltooyo adoogood baa uga dhintay iyo wanaxwiha axaltooyo wixii lamida amase aw jamacuhu ayagaaba ururiyey min beynihim dhexdooday ka aruuriyeen aqsaadan gaballo gaballo oo ka nakisuu keenay ka nakisuu keenay kaas nakisuu keenay wixii markii la guntoon la aruuriyey liyacmaluu inay ku shaqeeyaan fiihi maalkii la uruuriyey bitanmiyatihi kobcintiisa fii tijaaratin ganacsi lagu kobciyo aw sinaacatin farsamiyo warshado la geliyo aw ziraacatin beer wahiya anwaacun sidaas markii loo tilmaamayna sharikadii noocyaal badan ay u qaybsamaysa noocyaalkii waa imanaya tacriifuha tacriifu sharika sharikadii tilmaanteedii waxaa weeya asharikatu hiya an yashtarika hanaani laba inay wadaagaan iyo fa akthar dad laba ka badan fii maalin hanti gudaheed bay wadaagayaan istaxaquuhu ay maalka muteen biwiraasatin dhaxaltooya sababteed bay ku muteen oo dhaxal buu ku soo galay wanaxwiha dhaxaliya wixii lamida aw amase jamacuuhu iyagaaba ururiyey min beynihim dhaxdooday ka aruuriyeen aksaadan isagoo qayb qayb iyo gobolaha liyacmaluu inay ku shaqeeyaan fiihi maalka bitanmiyatihi maalkii kobcintiisa fii tijaaratin ganacsi gudihii lagu kobciyo aw sinaacatin warshado aw ziraacatin beer wahiya sharikada anwaacun noocyaal wey annawcu alawalu nooca ugu horeeya sharikatul inaan baa la yihaa waa xoolayd lacag isku darsigii wey lacag in la loo badan yahay taasaa sharikatul cinaan la yihi annawcu alawalu noocii hore sharikatul cinaan caynyaalo isku darsigoodu wahiya sarikatu lcinaan an yashtarika shakhsaan laba qof inay wadaagaan iyo fa akhar dad laba ka badan miman dad ka mida ay yajuusu bannaan yahay tasarufuhum maamulkooda fii jamci qadrin qadar kulmintii gudaheed min almaali xoolaha muwasacan isagoo la qaybiyey calayhim labada wax isku darsatay ama dad ka badan korkooda aqsaadan gaballo macluumatan la yaqaan maalkan la isku daray qof walba intuu keenay waa la yaqaan aw ashuman sahmiyaal bay isku dareen mucayanatan sahmigii waa la cayinay muxadadatan waa la koobay yacmaluuna kadib bay shaqaynayaan fiihi maalkii la ururiyey macan wada jir ninba meel buu qabanaya litanmiyatihi maalkii badintiisii oo la kobciyo wayakuunu ribxu faa'iidadii dhalataa waxay baynahum bayna shuraka kuwa wax isku darsaday dhexdooda bixasabi asumihim qaybyaalkooda fiirinteeda fii raasilma xoolaha asalkoodii la ururiyey ugu qayba oo waxaa laga yaabaa in midna kun keeno midna laba kun keeno midna toban kun keeno kolkaa ra-sumaalkaa lagu shirkoobay ama ka qaybgalitii dhul hadday tahay ninba qaybtuu bixiyey ayaa faa-iidada la fiirinaya ra-sumaalkii hore laysku daray intay isu joogay waxaa weeye nin kun buu keenay nina toban kun buu keenay kolkaa waa ushur iyo satcshaan kolka markay soo baxdaa kun ninkii awal kun keenay hadday laba ahaayeen boqol buu qaadanaya kii toban kun keenayna wuxuu qaadanayaa sagaal boqol kolkaa ribxi qaybsigu waxaa dib loo eegayaa wixii hore la ururiyey ee raasulmaalka ah ee lagu sameeyey sharikada sidii loo kala lahaa wayakuunu ribxu ribxi wuxuu noqonayaa baynahum dadkan waxilaahi dhexdooda bixasabi asumihim sahmiyaalkooda fi raasilmaal xoolaha asalkoodii ay u kala qeyb lahaayeen kamaa takuunu lwadiica khasaaradii siday waanayso maalkii waa laysku daray waa la howlgeliyey kadib khasaaraa timid maalkii waa nusqaamay sidii oo kale wey khasaarihii waxaa loo fiirinaya inta hantidooda ay dhamay kolkaa ninkii wax yara khasaaro yar baa gaaraya ninkii maalka badnaa khasaaro badan baa gaaraya sidii ribixa ay khasaaradu noqonaysaa kamaa takuunu lwadiica khasiiradii maalkii hoosu tegay dhiciduu maalkii dhacasay ahaanaysay wadiicadii buu kuu fasiray alkhasaara khasaaradii soo hoyatay iyaduna waxay noqon bixasabi ilcasuumi qeyb yaal baa la fiirinaya kadaalika sidaas oo kale welikulli waa'idin ka gadaal qof la arka wuxuu leeyahay minhum min ashurakaa dadkii wax isku darsadaya in la arkaba alxaqu jid buu leeyahay fi tasarufi maamul buu jid uu leeyahay fii shariika xoolihii la isla lahaa la maamulo bilasaalaati asalnibuu ku maamulaya can nafsihi naftiisii buu xaggeedii asalkan yahay wa bilwakaala wakiilnimuu ku maamulaya can shurakaa'ihi raggii waxla uu wakiilkan yahay oo fa mid la arkaba wixii uu rabuu gadaya wayashtari waxbuu la soo wareegaya wayaqbid waxbuu guddoomaya wayadfac waxbuu dhiibaya wayuqaalibu bidayn daynkii buu dalbaya wayukhaasin door hadday timaado buu garqaadanaya wayarudu maal buu naqaya bilcaybi bisababi alcayb cayb sababteed buu wax ku naqaya oo nin la xikaba waa mutlaqu tasaruf awood kaamiluu leeyahay meeshii buu si buuxda uga shaqaynaya waa biikhtisaar haddii qoladan sharikada wax islale warkoodii in la koobo yafcal wuxuu samaynayaa kullu maa shay kulligii huwa isagaba fii maslixati sharika wuxuu inuu maslaxiyo dan yahay baa la rabaa inaad waxaan dan ahayn iyo lugooyo keentaa lama rabo yafcal mid wuxuu samaynayaa kullamaa shay idaylkii huwa maagaas fii maslaxati shariika kuwan wax islale dantooda ahu marka sharikadaynu sheegnay oo sharikatulcinaan baynu weli ku jirnaa shuruud bay leedahay walisaxati hadihi sharika sharikadan sharikatul cinaana oo wax isku darsigaa oo tana asixideedii waxay leedahay shuruudun shardiyaal aan yarayn ayaa la rabaa ilaa lix walisixati hadihi sharika sharikadana tanaasaxideeda waxay leedahay shuruudu shardiya wahiya shuruudii waxaa wey awalan marka u horeysa an takuuna sharikatu lcinaan waa inay ahaato marka hore bayna muslimeyn laba muslim bay ka dhacaysaa gaal lama rabo sababta haddaan qofku gaal muslim ahaynee gaal noqdo ribo iyo xaraam iyo khinsiir iyo khamro iyo bakti buu soo gelinaya maalkiibaa xaraamoobaya idan gaal waa layska dhaafaya labada sharikada gunuday inay laba muslima yihiin oo nina arkaaba uu caqiidiya diin iyo ammaano leeyahay ka ilaaliya maalka waxaaraamow an takuuna waa inay sharikatul inaan ahaato bayna muslimay laba muslim dhexdood id laa yu'man lagama aaminaha hayru lmuslimi qofan muslim ahayn an yatacaamala inuu ku dhaqmo sharikada soo geliyo biriba kumisaarkii aw yadkul inuu geliyo fiiha sharikada gudaheeda maalan xoolo xaraaman xaraama ilaa an yakuuna inuu ahaada maahaane atasarufu maamulka min baycin waxgadis wa shiraain lasoo wareegin biyadi lmuslimi inuuba yahay maahaane oo wuxuu leeyahay gaalka mar buu wax ku darsan karaa dadka hadduusan maamulka shaqa ku lahayn oo wax maamulaya oo muslimkii yahay laakiin maamul baan galaya hadduu yihaha maya ilaa an yakuuna inuu ahaado ma ahaane atasarufu maamulkii sharikada la maamulaayey min baycin waxgadida wa shiraain la soo wareegida inay biyadi lmuslimiin qofka muslimkaa gacantiisa ku sugan tahay fa inahu arrinka wuxuu yahay laa maanica inaan wax diidaya jirin idan haddii maamulka muslimka ku kooban yahay inuu gaalkii wax ku yeesha la diidi maayo sababkuna waa licadami alkhawfi cabsi baan jirin maxaan laga cabsanay min idkhaali maalin xoola soo gelintood xaaraamina maalan banaanayn calaa sharika sharikadii korkeedii la soo geliyo laba an yakuuna waa inuu aado ra-sulmaal maalka asalkiisa macluuman mid la yaqaan shardigii labaadu waxaan lagu shariikoobee laysla yeeshay waa in qof walba qeybtiisii la yaqaan an yakuuna waa inuu aado ra-sulmaal maalka asalkiisa macluuman mid la yaqaan wa qisfu kulli waaxidin nin la arka kulligii qeybtiisii min ashurakaa dadka wax islale ka mida macruufan inuu la yaqaan wey maxaa jira liana aribxa faa-iidadii soohoyata iyo walwadiica khasaaradii timaada mutaratibaan waxay ka ratibmayaan calaa macrifati ra-si ilmaal maalka asalkiisa la yaqaan korkeeda iyo wasuhuumi qeybaha fiihi sharikada gudaheeda aqoon la-aan bira'silmaal maalka asalkiisii aan la aqoonin aw asuma shuraka dadka wax wadaaga qaybahoodii aan la aqoonin yu-addii wuxuu gaarsiinayaa ilaa akli amwaali innaas dad xoolihiisa la cuno bilbaatili xaq darro lagu cuno wahuwa xaraamun kaana ma banaana daliilkiina waaba kan liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacalaa korhaaye uu eebba yiri walaa taakuluu ha amwaalakum xoolihiina baynakum idinka dhexdiina bilbaatil xadara kucnin saddex waxaa wey an yakuuna ribxu ribxii waa inuu noqdo mushaacan mid maalka sharikada ku baahsan yuwasacu waa la qaybinaya bixasabi suhuumi qaybabyaalka la leeyahay fiirintooda oo falaa yajuusu ma banaana an yaquul inuu mid yihaaho inamaa rabixnaahu faa-iidada maanta aynu min adani id hibal ka timid wafahwan lifulaanin ay haddii laysku darsaday hebel baa idaha lahaa markaa ninkii idaha lahaabaa faa-idii qaadanaya warkaan laguma jiro maalkan waa laysku daray wamaa rabixnaahu waxaan rabix helay min alkutaan suufka ka yimid masalan fahwan lifulaan ninkan suuf buu keenay kana iduu lahaa taas lama ogola ee wixii yimaada faa khasaaraba shaacibay noqonayaan limaa fii daalika arrinkaa gudihii wax ku sugan darteed oo min alkarari lugooyaa wahuwa muxaramun wax la xarimoo diintu ayana goyn afar waxaa wey an yakuuna inuu ahaado raasulmaal maalka asalkiisa nuquudan lacag ninkii lacag waaye yidhaahdaa timir baan hayaa ama masagaan hayaana dhib male inta la qiimeeyaa lagu daraya waman qofka uu kaana ahaado ladeyhi agtiisa caradun badeeco waaraada raba alishtilaaka ka qeybgelin quwima waxaa la qiimeynaya caraduhu badeecadiisii binaqdin lacag baa lagu qiimeynaya bishicri yowmihi maalintaas sixirkay joogto baa lagu qiimeynaya kolkaa wadakhala waa uu gelaya fi shariika shariikadii dadkii wax isla lahaa buusaa ku gelaya liana alcuruuda badeecayaal majhuulatu lqiima aan qiimigeeda la aqoonin iyo walmucaamala mucaamaladi bilmajhuul lagu dhaqmo waxaan la aqoonin mamnuucatun sharcan in la qiimeeyo maahe badacadii qiimigeedii lama yaqaan waxaan la aqooninna laguma dhaqmi karo liana alcuruuda badeecayaalka majhuulatu lqiima qiimigeeda mid aan la garanaynin walmucaamalatu ku dhaqmin bilmajhuul waxaan la aqoonin lagu dhaqmaana mamnuucatun muxaamaladaa lama ogola sharcan diin ahaan baan loo ogolay limaa liajli maa baa loo diiday ay tu-adii ku gaarsiinayso ilayhi maaga min tadyiici ilxuquuqi xaqyaal dayacmaa wa akli maalinnaasi dadka xoolihiisii oo la cunaa bilbaadili gardarro lagu cuno shan waxaw an yakuuna inuu ahaado alcamalu shaqay sharikadii nin walba hadduu yiraa anna inaan shaqeeyaan raba bixasabi istihaami qaybaha la kala leeyahay fiiradood baa camalku ahaanaya oo waxay taha lamid tahay camalkii kaa ribci faa'iidadii iyo walwadiicati khasaarihii bay la mid tahay oo waxaan iyo sharikadii markii maalkii laysku daro maalkiina la howlgeliyoo lagu shaqeeyo wixii yimaadee faa'iidiya khasaaraha sidii loo kala lahaabaa la eegaya shaqadana waa sidii oo kale oo qofkii isaga leh anigu dana kalaan qabsanaya la qasbi maayo haddii kale waxaa la leeyahay hadduu yihaah diyaar baan ahay qofkii toban kun lahaa iyo qofkii kun lahaa kana wuxuu shaqaynayaa sagaal maalmood toban kun laha kana maalinbuu shaqaynaya oo sida maalka uu dhan yahay baa la eegaya shan an yakuuna alacmaalu shaqaynta la shaqaynaya shariikada waa inay aata bixasabi sihaan qaybiyaalfiirintood kar ribci faa-iidii bay lamid tahay la helayay iyo walwadiica khasaaradii faman kaana qofkuu ahaaday nasiibuhu qaybtiisii fii shariika uu shirkadii ku lahaa arubu waxaa meesha yaal afar meel markii loo dhigo ayuu meel lahaa fa ina calayhi korkiisa waxaa camala yowmin maalin shaqayn min arbacati ayaam ilaan rubuc buu lahaa afartii maalmoodba maalin buu shaqo galaya mathalan sida iyo wixii lamida wahaakadaa saasay arrintu ku soconaysa oo nin la arkaba inta maalkiisa dhan yahay uu shaqadii yeelanaya faman qofka kaana nasiibuhu uu nasiibkiisii noqday fii sharikati uu ugu lahaa alrubca qofkay rubuc noqotay fa ina calayhi korkiisa waxaa acmala yowmin maalin shaqaynteed min arbacati ayaam maalmayaala fara ka mida maalan sidaas oo kale wahaakada taasaa wax lagu wadaya waxaa marka suuragala inay shaqaalo qortaan oo iyaga nimankan maalka isku darsaday oo nin walba danihiisa gaar ahaaneed ka badin waayo kolkaas sharkadii shaqaalo loo yeelo marka qoladan shaqaalaha ah mushaaharkooda iyo ujratul camalkooda kaasuu maalkaa laga bixinaya amaa faa'iidada dadkaanaa leh waxaa jira haddii shaqaalaha la yira mushaarkiina faa buu ku xiran yahay ma dhici karto haddaan faa imanina haddii khasaaro yimaadna iyagana xoogga juhdigoodii maalin walba juhdi bay dhiibayeen la yeeli maayo raasumaalka laga siinaya wa in istaajaruu sharikadii hadday ijaaro qaataan caamila qof shaqaalaha fa ujratuhu ujratu lcaamili midkaan shaqeeyey ijaarkiisii min ra'si ilmaali min asli ilmaali xoolaha asalkoodii baa laga bixinaya bixasabi suhuumi shuraka kuwa wax isla leh qaybabyaalkooda tixgelinteedow lix wa in maata hadduu dhinto axadu shariikayn labadii wax isla lahayd baa mid dhintay badalati shariika shariikadii waa burtay wakadaa waxaa lamida way shariikadii buraysa in janna hadduu waasho maalan iyo wax lamida waliwarafata almayiti kii dhintay dadkii dhaxlay waxay leeyihiin iyo wa wliyaai ilmajnuun kii waashay xigtadiisii xallu shariika shariikadii inay furfuraan aw imdaa'uhaa inay sharikadii socodsiiyaan bicaqdiha alawal caqadkii horey kuswadayiino kan waashayna bedelkiisay keenayiin ka dhintayna bedelkiisay keenayiin sharikadiina siday ku soconi haddii laysku waafaqa waa sidaa haddii laysku waafaqi waayo shariikadii waa la baabi'inaya wa in maata hadduu dhinto axadu shariikayn labadii wax isla lahayd midkood batalati shariika shariikadii waa burtay wakadaa waxaa lamida in jaana hadduu waasho labadii wax isla lahayd mida calaladii xoray jidka ku orday maalan iyo wax lamida waliwarahati lmayiti ka dhintay kuwa ayaa waxay leeyihiin wa awliyaai ilmajnuuni ka waashay xigtadiisa waxay leeyihiin xallu shariika sharikadii furfurideeda inay yidhaahiin ninkii meeshaan wax ku lahaa waa dhinta ama waa waashay kolkaas sharikadaa lagu kala baxo hala la qaybiyo waa leeyihiin waxaa kalay leeyihiin aw imdaauhaa imdaau shariika sharikadii socodsiinteediina waa leeyihiin caqdi cusub la gunti maaye kii hore ayaa la wadaya bicaqdiha sharikada caqdigeedii ayaa lagu wadaya caqdigii alawal ee horeeyey allahu aclam